الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray kitaabu dacwa wاlbayinaat wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala wاladharu waxaa muctamada ana almudaciya qofka wax sheeganaya ee muddaciga inuu yahay man qof yukhaalifu uu khilaafaya qowluhu hadalkiisu aldaahira sida muuqata ee daahirka ah wاlmuddaca alayhi qofka wax lagu sheeganayana inuu yahay man qof yuwaafiquhu ee qowlkiisu u waafaqayo daahirka faidaa aslama zawjaani laba isqabay hadday islaamaan qabla waط'in intaynan mucaamalin ka hor faqaala uu dhaho zawjkii aslamna waan islaamnay murataban maan wada jir baan ku islaamnay oo mar baan wada islaamnay fanikaaxu nikaaxu haddaba baaqin wuu jiraa oo waqaalad zawjadii ay dhahdo bal iskaba dhaafe aslamnaa waan islaamnay murataban si kala dambaysa oo waan kaislaamnimadannadu way kala dambaysay fa huwa zawjku muddacin mid wax sheeganaya weeye ayaduna waa mudaca calayhaa mid wax lagu sheeganayo dacwadu waxay leedahay arkaan arkaanteeda waxaa ka mid ah muddaci muddaca calayh muddacaa bihi iyo dacwa iyo siiqa shantaa rugni bay leedahay muddaci waa qofkii wax sheeganaya muddaca calayhna waa kii lagu sheeganaya muddaca bihina waa wixii la sheeganayey siiqadana waa alfaadii la isticmaalayay dacwada laftirkeeda antaa rukni haddaba meesha waxaa rabnaa inaan ogaana muddaci iyo mudda calayga maxaa lagu kala garanaya qofkee muddaci ah qofkee mudda calay ah waa inaan kala saaraan waaya muddaci waa qofki wax sheeganayay mudda calina wa qofka lagu sheeganayay mar qaarkood waa isku ekaan karaan muddaci iyo mudda calay nabiga calayhi salaatu wasalaam u kala qaaday axkaamta muddaci iyo mudda calay wuxuu dhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu walyamiinu calaa man ankar markhaatigu waxaa lagu leeyahay qofka wax sheeganaya dhaartana waxaa lagu leeyahay qofka dafiraya ee mudda calayga ah haddaba muddaci waa maxaa tahay halkan wuxuu noogu tacriifiyey isilaaxan muddaciga waxa weyaan buu ihi qofka qowlkiisu uu khilaafayo daahirka qofka qowlkiisu daahirka arrinka uu khilaafayo ayaa waxa la dhaha muddaci ama waxaad dhigi kartaa qofka qowlkiisu khilaafaya asalkii asalkaa lagu sheegay waa maxay ama daahirkaas waa baraa'at اdimma waxaa aslah bini aadamka inuu dimadiisa ay beri tahay muddaa calayguna waa qofka qowlkiisu uu waafaqayo daahirka daahirkuna waa maxay baraa'at اdimma dimadiisu inay beri tahay tacriifka muctamadka waa kaas waaya tacriif kalena wuu jiraa oo ku tacriifinaya muddaciga inuu yahay qofka haddii uu iska aamuso laiska daynaye ee waxba laga dalbaynin muddaca calaygana inuu yahay qofka aan la daynaynin oo aamusku uusan waxba u taraynin tusaale zayd ayaa wuxuu ku sheegtay dayn camar zayd baa wuxuu ku sheegtay dayn camr dabeetana camr u weyn kale wuxuu hi zayd waxba iguma leh zayd haddaba qowlkiisu wuxuu khilaafayaa daahirka yukhaalifu qowluhu daahir maxaa yeelay daahirku waxaa weeye asalku in camar dimadiisu ay berita alasl baraa'atu dima marka asaga wuxuu sheeganaya inay dimada camar ay mashquulta dayn u ku leehay waaya cala atacriif alwl haddaan ku soconno zayd waxa weeye waa muddaci haddana haddaan dhinac kale ka eegno tacriifkii labaad haddaan eegno ee lahaa muddacigo qofka hadduu aamuso la iska daynayo oo waxbaan laga dalbaynin zayd hadduu iska aamuso usan ku sheeganin camar dayn uun ku sheeganin waa la iska daynaya cidna wax ka dalban mayso cidna wax weydiin mayso camarna maadaama uu yidhi waxba iguma lihid qowlkiisu wuxuu waafaqsan yahay daahirkii daahirku waa maxay in bini aadanka dimadiisa ay beri tahay cidna ayna waxba kulahayn cidna aysan xuquuq kulahayn saasa asal ah marka qowlkiisu daahirkii u waafaqsan yahay dhinaca kale qowlkii tacriif kale u ku soconayaao haddii uu iska aamuso la dayn maayo laga tegi maayo ilan xaq baa lagu sheegtee marka labadii tacriif halkan way iswaafaqeen labadii tacriifba halkan way iswaafaqeen inta badan labada tacriifay wada socdaan laakiin mar iskhilaafaan baa jira markay iskhilaafaan waa ka mualafka inoo miaaliye laba isqabtay oo gaalo ahaa ayaa soo islaamay intaynan kulmin ka hor dabeetna zawjkiiba wuxuu idhi mar baan wada islaamnay nikaaxii noo dhexeeyey waa baaqi zawjadiina waxay tidhi maye waan kala islaamnimadana way kala dambaysay mid baa soo islaamay kadibna kii kalaa soo islaamay oy mar marna tawxiidku wada dhawaaqin sidaa darteed nikaaxii saasuu ku go'ay tanajasat ilfurqa ilan waa islaamnimo ay soo kale horreeyeen oo waxa weeye abla duuula marka tanajasat ifura saasay kala tageen awjadiina saasay sheegatay midkee muddaci ah haddaan ku soconno tacriifkii lahaa muddacigu waxa weeye man yukhaalifa qowluhu aahir waa qofka qowlkiisu daahir khilaafayo muddacaligna waa qofka qowlkiisu daahirka u waafaqayo ninkan ayaa muddaci ah ninkaa muddaci ah maxaa yeele qowlkiisa daahirku khilaafsan yahay sababtoo ah wuxuu sheeganaya mar inay tawxiid ku wada dhawaaqeen asiga xaaskiisa taana waa baciid daahirka khilaafsanta ayaduna muddaca calayh maadaama qowlkeedu daahirku waafaqayo lakiin haddaan tacriif kale ku soconno zawjka ayaa wuxuu noqonayaa muddaca calayh ayaduna waxay noqonaysaa muddaci maxaa yeelay ayadu hadday iska aamusto waa iska daynaya ayadu hadday iska aamusto waa iska daynaya laakiin asaga la dayn maayo asaga la dayn maayo maadaama ayadii ay sheeganayso nikaax inu hee fasakmay marka haddii aan ku soconno qowlkaa hore inuu zawjku yahay muddaci waxa weeye iyada tahay mudacaliya iyadaa la dhaarinaya hadday dhaaratana nikax wuu fasakmaya qowlka labaad haddaan ku soconnana ninkaa la dhaarinaya maadaama isagu yahay muddaca calayhi hadduu dhaartana nikaxi baaqi u noqonaya wahaa kada والأظهر المعتمد waxa weeye أن المدعي qofka mudciga wax sheeganaya man qof inuu yahay yukhaalifu uu khilaafayo qowlu qowlkiisa ظaahira ظaahirka uu khilaafayo والmudعى calayka wax lagu sheeganaya man qof wey yuwaafiquhu qowlkiisa uu waafaqaya ظaahirkii faida aslam hadday islaamaan laba zawjaani laba zawj hadday islaamaan qabla waطnin intaysan is arag ka hor ayna kulmin ka hor oo faqaala zawjku dho aslamna waan islaamnay macan hal mar baan wada islaamnay tawxiidku wada dhawaaqnay fanikaaxu nikaaxi haddaba baaqin waa baaqi wa qaalat ayaduna dhahdo maye aslamna waan islaamnay murataban si kala dambaysan u islaamnay waa kala horreynay fahuwa asagu mudacin waa mid wax sheeganaya ayadana waxay noqonaysaa muddaca calayha wamataa goortii daca uu sheegto shaksigii naqdan naqdi uu sheegto lacag inuu qof ku leeyahay dayn buu ku sheegtay naqdan oo lacag ah shuruda waxaa la shardiyaa bayaanu jinsigii lacagta inuu caddeeyo wa noocin nooceeda inuu caddeeyo wa qadrin qadarkeeda inuu caddeeyo wa sixatin inay isku taallo inuu caddeeyo wa takasurin inay kala gogo'aanta inuu caddeeyo ikhtalaa hadday isu khilaafto bihimaa sixadii iyo takasurkii qiimatun qiimo ow amase caynan cayn buu sheegtay cayntaasoo tandabitu koobmaysa wadalika mitaalka xayawaani xayawaan weeye wasafahaa cayntaa wuxuu ku tilmaamayaa iadiis ku tilmaamaya waqiila waa maye yejib waxa waajiba macahaa maca sifati slm slmka sifadiisa maciisa waxaa waajib ah dikru اlqiimati qiimihii inuu xuso fain talifat hadday dhimato cayntii walxaal hiya iyaduna mutaqawimatun ay tahay mutaqawim oo aysan ahayn mili wajaba waxaa waajiba dikru اlqiimati qiimihii inuu xuso waaya mualif halkan wuxuu noogu tilmaamayaa shuruuddii ay ku asaxaysay dacwadu qofku markuu wax sheeganayo uu dacwo la imaanayo shuruud baa looga baahan yahay shuruudda waxaa ka ah in waxa uu sheeganayo uu yahay wax macluuma la ogyahay waxa uu sheeganaya inuu yahay wax macluuma waxa uu sheeganayo marka qofkii ama waa ama waa ama waa nikaax ama waa caqdi maali ah iyo wixii la halmaado hadduu dayn yahay isla markaa dayntaasi ay tahay lacag naqdi naqdi waxa weeye waa dahab ama fido ilan dahabka waaga hore waxa weye waxa laga samayn jiray dinaarkii fidadana dirhamka laga samayn jiray marka waxaa la shardiyaa inuu caddeeyo jinsiga naqdigan naqdigan aad sheeganaysa jinsigiisu waa maxay ma dahaba mise waa fido hadday lacag tahayna lacagtu maxay tahay ma dolarbaa ma birba ma riyaalba nooceed waa inaad sheegta jinsigeed waa inaad sheegta nooca waxa weeye naqdigana waa inuu sheegaa ma dahab khaalisa mise waa dahab maqshuush oo isku jir ah oo maalan wax ku jiraan ma dahab waxaa weeye maalan nooca loo yaqaano eh, sideed iyo tobanka ama koo iyo labaatanka ama labaiyo labaatanka ama afar iyo labaatanka ilan asagii baa ciyaaraad kalale ciyaarkiisa waa inu sheegaa sidoo kale qadarkiisa waa inu sheegaa maalan wa inu dhaha boqol garaan buu ahaa konton garaan buu ahaa wahaa kada waaya waxaa kaloo la shardiyaa naqdigii loo shardiyaa in uu caddeeyo miyuu isku yaallay mise wuu gogoonaa oo sirsir buu ahaa waa haddii sixada iyo takasurkaas dahabku markuu isku yaallay iyo markuu kala gogo'an yahay qiimuu isku khilaafay lakin hadduusan qiimuu isku khilaafayn lama bahna in la sheego taasi haddii uu sheegto haddaba dayn waaya haddii uu cayn sheegto qofka inuu cayn ku leeyahay cayntaas waan eegaynaa hadday tahay cayn mundabiah oo sifo lagu koobi karo oo mutaqawim ah sida maalan oo kale xayawaankii iyo maryihii waa mutaqawim ama waa mili miligii iyo mutaqawimkayna soo dhaafeen sida firidii oo kale marka waxaa laga rabaa cayntaas inuu ku koobo sifadii salamka uu tilmaamaya tilmaan xeel dheer ninkan waxaan ku haystaa neef caynkaas iyo caynkaas iyo caynkaas maro caynkaas caynkaas gaari caynkaas caynkaas caynkaas guri caynkaas caynkaas uu sifaynaya waaya sifadii salamka ee soo dhaaftay ayuu ku sifaynaya waajib maaha qiimihii inuu sheego qiil baa wuxuu maya sifadii salamka asagoo ku tilmaamay haddana qiimihii waa inuu sheegaa cayntaas qiimaheedii waa inuu sheegaa waaya laakiin haddaysan mundabit ahayn cayntii markaa qiimaheedii muu sheegaya si maalan jawhartii oo kale iyo waaqiidii waxyaabaha noocaasee ee waxa wey aan la sifayn karin aan sifa lagu koobi karin waa inuu sheegaa qiimaheedii taasaa ku filan jawhar qiimaheedu intaa uu yahay haddaba haddii cayntaasi ay dhimato waan eegaynaa ma mutaqawima mise waa mili hadday mutaqawim tahay waxaa waajiba inuu qiimaheedii sheego cayn dhimatay buu qofkan ku sheeganaya gaari maalan baaba'ay ama neef dhintay ayuu ku sheeganaya waxaa waajiba ah neefkaa qiimihiisi inuu sheego sifaadkii kale inuu sheega ooma baahnaba ninkan waxaan ku sheeganaya inuu iga jiiray gaarigiisa uu jiiray neef qiimihiisu intaa u dheeya wahaa kada hadduu mil yahayna wuxuu sheegayaa qiimihii oma bahna in la sheego ee sifaad ku dabtinaya raashin intaas intaasaan kulahay ninka ilan miliga mili baa lagu magdhabaa mutaqawamkana qiime ayaa lagu magdhabaa awamase iddaca wuxuu sheegtay nikaaxa nikaax buu sheegtay lam yakfi kuma fila aliطlaaq inu iska ilaaqo calaa asaxi muctabar haddaan qabano bal iskaba dhaafay yaquul wuxuu odhanayaa nakaxtuhaa haweenaydin waxaan ku guursaday biweliyin weli murshidin oo toosan wa shaahiday cadlin iyo laba markhaati oo cadli ah wa ridaaha iyo raalli ahanshaheedaan ku guursaday in kaana hadduu yahay ridaheedu yushtaradu mid la shardiyo fain kaanad hadday tahay amatan addoon falasaxu muctabared waxaa weeye wujuubu dikri اlcajzi caziga xusidiisa inuu awoodi kari waaye inuu sheego can awlin gabadh xora meherkeed wa khawfi canatin iyo inuu ka cabsaday zino omase caqdan wuxuu sheegtay caqdi maaliyan oo maali ayuu sheegtay heshiis maali ah inuu ninka dhex maray oo macaamalo maaliyan dhex martay buu sheegtay wadalika miaalka baycin beyc weeye iib weeye wahibatin hibo weeye kafa waxaa ku filan alilaaq inuu iska ilaaqo inuu tafaasiil galo waxa weye laazim kuma aha wuxuu hi qofkii haddii uuna dayn iyo cayntoona u sheeganine nikaax uu sheegto gabadh bu wuxuu ku sheegtay inay xaaskiisii tahay waaya gabadha anaa qabo way dafirsanta marka ilaaq ma anfacayso gabadhan waa xaaska inuu dhaha keliya ma anfacayso waa inuu faahfaahiyaa oo dhahaa gabadhan waan guursaday waxaana ku guursaday weli weligeediibaa ii fasaxay weligeedina wuxuu ahaa murshid nin toosan buu ahaa weli toosan buu ahaa laba nin oo cadlayn ahana markhaati guurkeeda waa inuu saa u faahfaahiyaa nikaax waa shay culus marka kuma filla iska ilaaqo waay weli wuxuu sii raacinayaa gabadhanna raalli bay markii laii mehrinayey meherka raalli ku ahayd laakiin waa goormo markii ridaheeda la shardinayo inuu xuso waa haddii ridaheedu uu shardi yahay ridaheedu hadduu shardi u aha nikaax markaasaa la shardinaya inuu xuso oo waa goormo markii ridaheedu uu shardi yahay waa hadday ahayd gabadh aan mujbara ahayn weligeedu ma ahayn walaalkeed buu ka meheriyey marka ridaheedu waa shardi ama gabadh waxay ahayd ayib ah weligeeda aabbaheedba ha meheriye laakiin ayib ba ah. waaya markaasoo kale waa inu dhahaa waa ridaaha hadday tahay gabadha uu sheegtay inuu qabo adoon hadday ahayd waxaa la rabaa inuu sheego inuuna awoodi karin markuu guursanaya adoontan gabadh xoro ah meherkeed isla markaan uu zina ka cabsanay inuu ku dhaco waaya labadaas shardiba waxaa loo shardinayey addoonta markii la guursanayo wayna soo dhaaftay waaya maxaa yaele furuujta waa loo dadaalaya ixtiyaad baa loo samaynaya sida dhiigga lagu dadaalaya o kale lagu dadaalaya ilaa addoonta waxa weeye adigoo gabadh xoraha guursan kara oo meherkeeda haysta ma guursan kartid addoonta adoon zine ka cabsanayna ma guursan kartid marka waa inuu labadaaba u sheegaa waxaa kaloo ku darayaa inuusan gabadh xorra uusan qabin oo u suubata istimtaac addoontana inay muslimo ahayd sidana soo dhaatay shuruuddii lagu soo dhaaftay nikaax اlamah hadduu sheeganayo caqdi maali ah ninkan macamalo maali inay dhex martay sida iibi wix la mid ah iyo hibadii iyo waxaa ku filan inuu iska ilaaqo oo dhaho ninkan alaab caynkaas alaab baan ka iibiyey ama iib baana dhex maray ama hibaana dhex martay wax noocaas inuu dhaho ayaa ku filan maxaa yaele arrimaha mucaamalaat almaaliya waa arrimo iska fududo sida nikaaxoo kale ma aha saas darteed lama shardiyo mucaamalaadka markhaati looma shardiyo sida nikaaxa shardiyo kale qiil ba culey waa shardi inuu faahfaahiyo waman qofkii qaamat ay ku qumto calayhi dushiisa bayinatun markhaati laysa lahu oma bannaano taxliifu lmuddaci kii wax sheeganaya inuu dhaariyo fain iddaca hadduu sheegto markii bayinadii uu oogay kadib adaan inuu iska bixiyey xaqii ninkani ku aw ibraan inuu ninkaasi cafiyey aw sharaa caynan cayntiiba inuu ka soo aw hibata ama wuu hibeeyey waiqbaadaha hibe keliya mehe waiqbaadaha inuu cayntii guddoonsiiyey xallafow kolkaa wuxuu ku dhaarinayaa calaa nafyihi ay calaa nafyi madacaa wuxuu sheegtay nafyigiisu ku dhaaranaya ku dhaarinaya wuxuu idhi nin wax lagu sheegto xaq baa lagu sheegtay dayn baa maala lagu sheegtay markhaatina wuu keensaday ninkii muddaciga ah mar haddii markhaatigii ninkan uu oogo xaq uma leh kan muddaca calayhiga ah inuu dhaho muddaciyow kan waxay u sheeganaya ii dhaaro maxaa yal markhaati baaba la keenay markhaatiguna waa xujo dhaartuna waa xujo kale ma xuju xujo ku dari taasi waa nooc madax adayg ah waxay la mid tahay sida asagoo duraya markhaatiyaashii oo tuunsano le markhaatiyaasha rag hagaagsan mehe ii dhaaro taasina wax la aqbali kara maaha waaya haddii laakiin uu ninkan muddaca uu sheegto kan muddaciga ah xaqan ku sheeganayo inuu iska bixiyey dayntan uu igu sheeganayo markhaatiyaasha u keensaday waanan bixiyey buuri ama asagaaba iga cafiyey buuri ama waxa weeye waxaan xaqan igu sheeganaya gaarigan igu sheeganaya waan ka iibsaday buuri ama asagaaba isiiyey guddoonsiiyey buuri marka asagii baa muddaci noqday soo maa asaga mudda calayhigii baa muddaci isku bedelay asagaa wax sheeganaya markaas marka iyada ah waxaa xaq u leeyahay inuu dhaariyo oo ninkan mudda alayh muddaciga ah inuu ku dhaariyo calaa nafyi maddacaah waxaanuu sheeganayo nafyigeeda waxaanu ku sheeganayo inuu markaa iska anfiyo oo muxuu ku sheegtay mar wuxuu ku sheegtay inuu he inuu ka mar wuxuu ku sheegtay inuu bixiyey dayntii mar wuxuu ku sheegtay inuu ka iibsaday mar wuxuu ku sheegtay inuu he u hibeeyey ku dhaaru leh haddii uu ku sheegtay inuu ka ku dhaar inaad iga cafin daynta hadduu ku sheegtay inuu he bixiyey ku dhaar inaanan dayntan aan ku siinin hadduu ku sheegtay maala waa inu ka iibsaday ku dhaar inaanan iga iibin hadduu ku sheegana inuu siiyey ku dhaar inaanan isiinin saasuu maaragta ugu ogayaa xujadii sababtoo ah de waxa laga yaaa markhaatiyaasha inaysan la soconin tafaasiisha waaya wakada waxaa la mid ah oo uu dhaarin karaa qofkii mudda calayhiga ah muddaciga u dhaarin karaa low iddacaa qofkii mudda calayhiga ah hadduu sheegto cilmahu cilm mudaci mudaciga inuu og yahay bifisqi shaahidihi markhaatigiisu inuu faasiq yahay aw kadibahu aw kadiba shaahidihi markhaatigiisu inuu beenaalaya inuu og yahay ilasax mudacaligiba wuxuu idhi ninkan mudaciga ah wuxuu og yahay labada nin ee markhaatiga uu keensaday inay faasiqin yihiin fisqigoodu og yahay waa laba ninoo faasiq asaguna u og yahay inay faasiqin yihiin ama waa laba ninoo beenaalayda asaguna u og yahay inay been sheegayaan wuu og yahay marka iyada ah wuu dhaarin karaa calaa nafyi madacaa waxaanaan kugu sheeganayo ku dhaaro inuusan jirin ku dhaaro inaysan beenaalayaal ahayn ku dhaaro inaysan faasiqiin ahayn saasuu leeyahay maxaa yele waxaa suuragal ah inuu markaa u qiro markuu waxaa ku sheegto la dhaaro inuu qiraaba dhici karta isagoo dhaarti ka cabsanaya waxaa kaloo dhici karta inuu dhaarti ka aamuso oo markaa dhaarti asaga lagu soceliyo oo u dhaarto oo xaqii markaa sidaa kaga dhaco waida stamhala haddii uu sugitaan dalbo in loo kaadiye hadduu dalbo qofkii muddacalayga ahaa ee markhaatiga lagu oogay liyatiya si oo la yimaado bidaaficin wuxuu iskaga difaaco wax ka difaacaya oo ka riixaya waxa weye waxaa lagu sheegtay umhila waa loo kaadinayaa alaaata ayaamin saddex cisho ninkii muddacalayga markhaatiga lagu oogay ayaa wuxuu ihi qaadi waxa weeye saddex cisho ii kaadi bal dib baan iskuu noqonayaa oo waraaqihii iyo buuggii aan ku qori jiray deynta ayaan dib u eegayaa waxaaba dhici karta inaan rasiidho soo helo ninkan uu saxeexay in waxaa weye xaqii aan ku kala baxnay iyo caddaymo inaan u keeno ayaan rajaynayaa bal saddex cisho hal ii kaadiyo wax aan isku difaacaan keensanaya un ku caddaynaya ninkan he inuu waxaan iga saamaxay ama waxaan aan bixiyey ama arrimahan aan ku kala baxnay amaan dib oga iibsaday waan cadaynaan keenaya bal saddex cisha halii kaada yidhi saddex cish waa loo kaadinaya laakiin looga badin maayo saddex cish saddex cish looga badin maayo wayda stamhal hadduu sigitaan dalbo qofkan muddaa caleega ee markhaatiga lagu ogey liya'tiya soo la yimaado bidaaficin wuxuu ku riixayo wax ka riixayo ka fogeynaya dacwadan oo um mihila waa loo kaadinaya talaata qiyaam saddex cisho walow daca hadduu sheegto qofkii muddaciga ahaa qof caaqila wuxuu sheegtay riqa baaliqin mid qaan gaadhay addoonnimadii faqaal u dhaho kii lagu sheegtay ana anigu xurun xor baan ahay falqowlu qowlku qowluhu qowlkiisa weeye aw mase iddaca wuxuu sheegtay riqa sagiir ilmo yar addoonnimadii buu sheegtay ilmaha yaro laysa fi yadii gacantiisaan ku sugnayn lam yuqbal la aqbali maayo laga yeeli maayo laga dhegaysan maayo dacwadaas ilaa bibayinati markhaati inuu keena mooyaane aw mase iddaca wuxuu sheegtay riqa sagiir ilmo yar addoonnimadii ilmaha yaroo fi yadii gacantiisa ku sugan xukima waa loo xukminayaa lahu kaa waxa weeye sheegtay ilmaha yarka inuu addoon u yahay bihi ilmihii yarabaa loo xukminaya waase goorma in lam yucraf haddaan la ogayn aan la garanaynin istinaaduhaa gacanta muddacigu inay cuskanayso ilaa iltiqaadin qaadasho oo qofkan luqadda ku soo qaata ilmaha yarka ah falow ankara asahiiru ilmihii yaraa hadduu inkiro ama uu dafiro addoonnimadii walxaal huwa asagoo mumayizun wax kala garanayo xadutamiyiz soo gaadhay fainkaaru dafaraadiisu lahun waxba kaba jiraan weeye waqiila waxaa idhi maye inkaarkiisu ka baaliqi si mid qaangaadhay buu la mid yahay waaya wuxuu idhi nin haddii uu sheegto nin kale oo qaangaadh ah inuu addoon u yahay addoonkayay bu hi ninka kii kale lagu sheegtay inuu addoon yahayna wuxuu hi xor baan ah asalkaygaaba xor ah weligeyba addoon ma noqonin ninkan waxa weeye wax lagu sheegtay muddacalayga ah ayaa lagu rumaynayaa biyamiini dhaartiisa hadalkiisaa dhaar lagu rumaynaya wallaahidiisa lagu rumaynaya xataa haddii ninkan uu waxa weeye uu adeegsan jiray uu ku shaqaysan jiray oo gacmo badan isku dhaafeen waxa weeye ilaa aakhiri maxaa yeele asagu waa mudda calayh kan waxa weye addoonnimada sheeganayana waa muddaci horena waxaa noo soo dhaaftay qaacidana tahay albayinatu cala almudaci walyamiini he calaamananka markhaatiga waxa lagu leeyahy qofka wax sheeganaya dhaartina waxa lagu leeyahy qofka wax lagu sheeganayo maxaa asalkii waafaqsan yahay alasl huwa alxuriya asalki waa xornimo waayo hadduu kan uu sheeganayo inuu addoon u yahay inuu yahay ilmo yar ilmaha yarka ah haddii uusan gacantiisa ku jirin oo nin kale ku jiro la aqbali maayo sheegashadiisa ilaa inuu markhaati u keen markhaati u keen baa le ilmahan yarka ah ead sheeganayso inu addoonku u yahay markhaati aad ku caddaynaysa keen waaya maxaa yeele asal waxaa ah inuusan milkinin haddii ilmihii yaraa gacantiisa uu ku sugan yahayna waa loo xukminayaa inuu addoon u yahay haddii aan la ogayn gacantani inay cuskanayso iltiqaad hore ilmahan hadduusan luqaddo ku soo qaadanin oo isagoo baadiya uusan helin oon soo qaadanin isla markaa u dhaho ilmahan waa addoonkaygii ilmahan yarka ah waa loo xukminayaa ilmihi yaraana de isma difaaci karo waxa weeye maadaamuu yahay e, yani sagiir dhaartiisu waxa weye ma soconayso haddaba ilmihii yaraa haddii uu dafiro inuu addoon u yahay ninkan sheeganaya addoonnimadihiisa ilmaha yarkan uu yahay mumayis inkaarkiisu waa laqwi waxba kama jiraan wey maxaa cibaaradiisu waa mulqaad iil baa wuuu leeya maye inkaarkiisu wuxuu la mid yahay sida qof qaan gaadhay oo kale bimacnaa inkaarkiisa waa la aqbalayaa buu leeyahay oo qofkan yani sheeganaya addoonnimadiisa la aqbali mahayo ilaa inuu markhaati u keena mooyaane lakiin sida muctabadka ah ilmuhu mar hadduusan qaangaadhahay mumayiz ba ha ahaadee waxa weeye hadalkiisu waa law hadalkiisu waxa weye cibro ma leh walaa tusmacu la maqli maayo dacwaa daynin dayn sheegashadeed dayntaasoo muajarin la madanayey i ص muctama hadaan qabano nin baa nin kale ku sheegtay dayn aan xaal ahayn oo degdeg ahayn oo muddo waxa wey kadib xaaloobaysa maala wuxuu ihi ninka waxaan ku leeyahay dayn sanad kadib eh, waxa wey xaal noqonayso oo aan ka qaadanayo dacwadaa ma la dhegaysanaya mise lama dhegaysanayo khilaaf baa ku jira sida muctamadka ah lama dhegaysanayo maxaa yeelay wax ilzaamo iminka ku jira ma jiro bal horta ha la gaadho xilligay xaaloobayso marka la gaadho markaa sheego laakiin iminka haddii ataa lagu xukimo kolbaa diinta ka qaadana waa maya sideedaba dacwada waxaa la rabaa wax degdeg oo lagu kala baxayo laakiin waxaan iminka lagu kala baxayn sheegashadiisu maxay sheegaysa wax macnaa ma soo kordhinayso ha la gaadho wakhtigeeda waaya qiil baa wuxuu leey maya dacwadiisu waa la dhegaysanayaa maxaa yeele waxaa dhici karta qofka inuu dafirsan yahay si uu u sugo daynta inuu ku leeyahy imika uu u sugo hadhow markii wakhtigeedii la gaadhina uu dayntii ka dalbado waxaan dhici karta qofkii isagoo dafirsan inuu dhinto oo markaa mudaalabadii deg deg noqoto saa darteed aan makansiino qofka inuu dacwadii ogo qowlkaasna waa qowl wajaaha leh faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fima yatacallaqu bijawaabi اlmuddaca calayhi wixii ku tacalluqa qofkan wax lagu sheeganaya jawaabtiisa asara idaa asara haddii uu ku adkaysto almuddaca calayhi qofkii wax lagu sheegtay cala sukuuti aamus uu ka aamusaya can jawaabi dacwa sheegashada jawaabteedii jucla waxaa laga dhigayaa ka munkirin sida mid dafirsanoo naakilin dhaartii waxa weeye ka maagay ka aamusay fiin iddaca hadduu sheegto casharatan toban hadduu sheegto oo faqaala uu dhaho kii mudacaleyga ahaa laa talzamunii iguma laasimayso alcasharatu tobanka aad igu sheegatay lam yakfi kuma fillo xataa yaquula ilaa uu dhaho walaa bacduhaa tobankaa barhkeed xataa iguma laasimayso wakadaa sidaa unbuu yaxlifu u dhaaranayaa hadduu qaadigii dhaariyo fain xalafa hadduu dhaarto calىa nafyi اcaشhaرaةi tobankii nafyigeedii hadduu ku dhaarto inaan tobankaa lagu lahayn oo wakhtasara calayhi uu ku gaabsaday intaa un fanaakilun mid waxa weeye dhaartii ka maagay oo dhaartii ka aamusay weeye fayaxlifu kolkaa wuu dhaaranaya almudaci kii wax ku sheeganayay calى اstiحqaaqi duuni الcaشhaرة toban wax ka yar duuna alcashara toban wax ka yar inuu ku mutaysta ayuu ku dhaaranaya bijuzin in uun qayb ka mida inuu wax ka yar ku sheeganaya sagaaliyo barh ba hadduu doonaa ku sheegtee wayaakhuduhu tabeetana intaasuu ka qaadanaya muddacigu markuu dacwadiisa oogow dhaho ninkaas xaq baan ku leeyahay muddaa calayhi waxaa fadhiyaa inuu hadlo oo uu ama isdifaaco dhaho ninkaa xaqiguma leh ama uu qiro dho ninkaa xaq uu igu leeyahay laakiin ma aha inuu iska aamuso haddaba ninkii mudda calayhi hadduu maanta iska aamuso meeshii jawaab laga dhowrayey ayuu mushib iska yidhi isla markaa aamuskiisu ma aha inuu wareeray ama cabsi iyo uu ku dhacay ama doqonnimo nacasnimo ma aha ee sidiisuu aamusay weeye marka ayada ah, waxaa laga dhigayaa sida qof dafiray xaqa lagu leeyahay isla markaa hee dhaartii ka aamusay dhaartii hee ka aamusay sidaa darteed dhaartii waxaa lagu celinayaa qofkii muddaciga ahaa asagaa dhaaranaya dabeetna xaqii mutaysanaya laakiin intaan lagu celin dhaartii ninkaa muddaciga ah qaadiga wuxuu ku leeyahay ninkan mudda ah ama dacwada ka jawaab waxaa laguu sheegtay ama haddii kale waxaan kaa dhigaya naaki nin dhaartii ka aamusay baan kaa dhigayaa hadduu markaa ku adkaysta aamuskiisa qaadigu dacwadii wuxuu u wareejinaya dhaartii ninkii muddaciga ahaa muddaciga hadduu dhaarta xaqi waa la xukumaya haddii laakiin ninkan muddacalayga u aamusay wareer wareeray iyo cabsi u cabsaday ama nacasnimo iyo doqonnimo yaa ninkan ku jirta markaa qaadigaa u sharxayo waxa wey hawsha u soo dhoweynaya oo cabsidii iyo salalka haddii doqonnimo ku jirta iyo de wax fahan la'aan waxbuu fahansiinaya wuu sharxaya wuxuu leeyahay haddii aad dacwadaada ka jawaabi weydo hadda ogow hadda xaqii saasaad ku waaysa ninkaana lagu celinaya ninkaana dhaaran doona xaqiina waa lagaa xukumaya uu u dabcinaya laakiin hadduusan ninkii muddacalayga ah uusan aamuskii ku adkaysanin waan eegaynaa haddii maalan ninkan muddaciga uu toban ku sheegto ninkan waxaan ku leeyahay buuhi toban ama kun baan ku leeyahay buuhi tusaale ahaan tiradu waa iska miaalun ayi tiraa lagu dabaqi karaa dabeetana muddacalayga ah haddii uu ku jawaabo tobankaas wuu igu leeyahay ama waxbaba iguma leh labadaa jawaab waa sax midku dhahaba waa hagaag arrinku cadiya markaa dacwadu way soconaysa haddii laakiin uu dhaho laa talzamuni اlcashara tobankan igu sheegtay iguma leh ama kunba ku sheegtay maalan kunkan iguma leh buuli intaa kuma ilo jawaabtu jawaabta intaa kuma fillo maxaa yale waxaa dhici karta inuu intaa in ka yar ku leeyahay sagaal ka war markuu kun ku sheegtay marka kalena hadduu sagaal iyo badh ku leeyahy toban ku sheegtay haduuna sagaal iyo badh ku leeyahay toban iguma leh waa runtii toban kuma leh laakiin kama saaraysa meesha inuu wax wax tobankaa ka uu ku leeyahay matalan inuu shan ku inuu sagaal ku leeyahay iyo badh inuu ku kama saaraysa meesha saas darteed intaa kuma fillo ilaa uu dhaho tobanna iguma leh wax toban ka yarna iguma leh ama badh ka mida ah tobanka iguma saasuuna ku dhaaranaya hadduu qaadigu dhaariyo saasuu ku dhaaranaya tobanna iguma leh wax toban ka hooseena iguma leh saasuu leeyahay waaya haddii haddaba uu ku dhaarto toban inuusan ku lahayn oo intaa uu ku gaabsado dhaartiisii markaa waa naakil wixii toban ka hooseyey uu ka aamusay hadduu dhaho ninkan toban iguma leh dhaaraa layidhi wuxuu hi wallaahi inuusan igu lahayn wuxuu ka aamusay in he toban wax ka yar lagu leeyahay taa uu ka aamusay marka qaadigu wuxuu dhaarinayaa ninkan muddaciga ah wuxuu leeyahy waxaad ku dhaarataa ninkan wax toban ka yar inaad ku leedahay wuxuun ka dhin marka wuxuu ku dhaaranayaa wax uun toban ka yar walow bijuzin in uunbu ka dhimaya tobankii nus baa ka dhime maala wuxuu leeyahy sagaal iyo badh ku leeyahay ninkan soo muusan dhihin tobaniguma leh muuna ku dhaaran anna waxaan ku sheeganaya qaadi aan ku dhaaranaya inaan sagaaliyo barh ku leh saasuu qaadi ugu xukumaya marka sagaaliyo barh buu xukumaya maxaa ninkan markuu toban ku dhaartay dee toban wax ka yar muuna iska saarin muuna iska anfin toban buu ku dhaartay inaan lagu lahayn saasuuna ku qaadanaya wixii toban ka yaraa wuxuu ihi asara idaa asara hadduu ku adkaysto almudda caleyh kii lagu wax lagu sheeganaya cala sukuuti inuu ka aamuso can jawaabi dacwa sheegashada jawaabteedii jucda waxaa laga yeelayaa ka munkirin sida midda firsan oo naakilin dhaartay ka aamusay fain idaca hadduu sheegto kan wax sheeganaya casaratan toban hadduu ninkan ku sheegto faqaala u dhaho kii wax lagu sheeganaya laa talzamni iguma waajibayso ama ima qabato alcasharatu tobankaas uu sheegtay iguma qabato lam yakfi intaa kuma filla xataa yaquula ilaa uu dhaho walaa bacduha xataa tobanka barhkeed ima qabtaan yacnii tobanka wax ka midaana ima qabto waakadaa sidaa unbuu yaxlifu ku dhaaranaya tobanna ima qabtaan toban barhkiina wax ka midaan ima qabato juz toban ka midaan ima qabto fain xalafa hadduu ku dhaarto calaa nafyi alcasharati toban inaan lagu lahayn oo wاktasara calayhi intaa uunu ku gaabsado fanaakirun mid markaa ka aamusa weeye wixii tobanka ka sokeeye ka yaraa fayaxlifu kolkaa uu dhaaranaya almudaci kii wax sheeganayey cala istixqaaqi duuna alcasharati toban wax ka yar inuu ku mutaystay bijuin ka yar bijuزin qaymun ka yar inun ka yar wayahudu wuuna qaadanayaa wixii tobanka ka yaraa waida dacaa hadduu sheegto maalan xoolo mudaafan oo loo tiiriyey ilaa sababin sabab wadalika miaalka aqradtuka waan ku amaahay kada intaasaan ku amaahay kafaahu waxaa kaga filan filjawaabi jawaabtii laa tastaxiqu iguma mutaysatid calaya dusheeda shayan waxba iguma mutaysatid aw amase shufcatan shufcu ku sheegtay kafaahu waxaa ku filan laa tastaxiqu iguma mutaysanaysa calaya dushayda shayan waxba aw amase laa tastaxiqu ma mutaysatid tasliima shiqsi gabalkii ama intii waxa weye shufcada aad ku sheeganaysa inaan ku siiyey iguma mutaysatid wayaxlifu kolkaa wuxuu ku dhaaranayaa calىa xasabi jawaabihi jawaabtiisa kolba siday tahay haadaa ee tan ah fain ajaaba hadduu ku jawaabo binafyi sababi sababka nafyigiisa hadduu ku jawaabo almadkuuri lasoo sheegay xalafa wuxuu ku dhaaranaya calayhi ay calىa nafyi sababi sababkaas nafyigiisu ku dhaaranaya waqiila maya waxaa la yidhi lahu waxa uu xaq u leeyahay qofkan muddaa calayhiga ah alxalif inuu ku dhaarto binafyi اlmuطlaq diidmo duuduuban inuu ku dhaarto ayuu xaq u leeyahay wuxuu idhi qofkii mudaciga ahaa haddii uu sheegto xoolo uu u tiiriye sabab xooluu ninkan ku sheegtay xoolihiina sabab u yeelay tusaale ahaan wuxuu idhi ninkan waxaan ku leeyahay kun aan amaahiyey ama ninka kun baan amaahiyey kunkii ayaan ku leeyahay marka xoolana uu ku sheegtay sababna uu u sheegay sababkii xoolahaas oo ah iqraadka waaya ninka muddacalayhiga ah marka ayada hadduu doono inuu meesha ka saaro kunkaas waxa ku filan inuu ku jawaabo war waxba iguma lihid waxba iguma lihid inuu saa dhaho laa tastaxiqu calaya shay-an shay-antan waa nakira fii siyaaqi nafyi waa nakiro nafyi ku jirto cumuum bay faa'idaynaysaa macnaha kunkan aad sheeganayso iyo wax ka yar iyo wax ka badan toona waxbaba iguma lihid hadduu shufco ku sheegto waxaa ku filan markuu u jawaabay inuu dhaho waxba iguma lihin waxbaba hadduu yidhi shifcadii de waa qayb ka mid a ah wixii uu iska nafiyey waa nakra fii siyaaqi nafy shufcadii iyo heyrkeed bu wuxuu iguma lihin waxaa kaloo dhihi karaa laa tastaxiqu calaya tasliima shiqs shiqsigu waxa wey qaybtii shufcada uu sheeganaya weya shiqsigaas aad sheegatay inaan ku siiyo on kuu wareejiyo gobolkaas iguma lihid taana uu dhihi karaa waay marka ayada ah wuun u banbixin ogow hadda sababkii sababkii waxa weeye milkiga ama sababkii waxa weeye maalka wuun u banbixin muusa dhihin waxba maad inaan ahayn muusa dhihin waxba maad inaan ahayn muusa dhihin ee wuxuu yihi waxba iguma mutaysatid waxba iguma ergid ee waxaad igu mutaysatid ma jiro inaan kuu dhiibo waxaa iguma mutaysatid marka sababkii muun u banbixinba waa jawaab caam haddaba cumuum wayatan marka ayada ah muddacalayga ah wuxuu ku dhaaranayaa jawaabtiisa tan ah si waafaqsan buu ku dhaaranaya macnaa had iyo jeer dhaarta iyo jawaabta way iswaafaqsan yihin hadday cumuum tahayna waa cumuum hadday khusuus tahayna waa khusuus oo hadda muse muusan dhihin waxbaba iguma lihin hadhow markuu dhaaranaya wuxuu leeyahay wallaahi inaadan waxba igu lahayn wallaahi laa tastaxiqu calaya shay saasuu leeyahay si ay dhaartiisa u waafaqdo jawaabtiisa haddii laakiin uu ku jawaabo binafyi sababi madkuur waa nooci labaad sababkii uu ninkan ku sheegtay ayuu meesha ka saaray oo maala wuxuu hi markii u amahda ku sheegtay uu hi ninkan kun baan amaahiy wuxuu hi ma aqradtanii alfan kun maadin amaahanin buui ama ma aqradtanii hayan waxba maadin amaahanin buui marka ayadaahana waxaa laga rabaa soo sabab muunan nafyinin oo khaas ah inuu khaaska ku dhaarto oo wuxuu leeya wallaahi ma aqradtanii alfan ma aqradtanii shayan saasuu leeya si ay jawaabtiisa ugu waafaqdo mudaabaqayso dhaatiisa dhaatiisi iyo jawaabtiisa isku waafaqaan qiil baa wuxuu leey maya waxaa u bannaan inuu ku dhaarto nafyi mutlaqa markan ayada ah ee sabab mucayana uu nafiyey sababkii uu xoolaha ku sugay uu ninkan meesha ka saaray wuxuu xaq u leeyahay inuu nafyi mutlaqa ku dhaarto u dhaho wallaahi laa tastaxiqu calayga shay-an hadda marka horan wuxuu yidhi ma aqrabtani alfan baa layidhi kun maad inaan mahaynin buu yidhi soo ma markii dhaaro la yidhi ayuu wuxuu hi wallaahi laa tastaxiqu calayga shay-an way iskhilaafay dhaartii iyo he jawaabtii jawaabtiina khaas bay ahayd dhaartiina waa caam qiil bay sa way bannaantay lakiin sidaas muctamadka ah sidaas lama aqbalayo waxaa la rabaa dhaarta iyo jawaabta inay iswaafaqaan hadday jawaabtu ahayd nafyi muqayad ah dhaartu inay noqotaa dhaar muqayad ah hadday jawaabtu ahayd nafyi mulaq ahna dhaartu inay noqotaa nafyi mulaqa caam iyo caam khaas iyo khaas wahaa kada walow kaana hadduu ku sugan yahay biyadihi qof gacantii hadduu ku sugan yahay marhuunun shay rahan loo dhigay aw mukran shay laga kireeyey oo wadacaha uu sheegto shaygaas gacantiisa ku sugan maaliku ninkii iska lahaabaa sheegtay kafaahu waxaa ku filan inuu dhaho laa yalzamunii iguma waajibayo ima qabato tasliimi ninka u dhiibo falow ictirafa hadduu ictiraafo ama uu qiro bilmilki hadduu ninkan u qiro inuu xoolahan iska leeyahay waxaanuu sheegtay qofkii muddaciga ahaa wadaca uu sheegto intaa kadib arahna shaygan inuu rahano loogu dhigay ama walijaarata in laga kireeyey ayuu sheegtay fasaxiix muctamad waxaa wey annahu shaaniye laa yuqbalu la aqbali maayo arrinkaa laga aqbali maayo ilaa bibayinatin markhaati mooyaane fain cajaza hadduu markhaatigii awoodi kari waayo anha bayinadii oo wakhaafa oo cabsada awalan marka koobaad awalan marka horeba haduu ka cabsado in ictarafa hadduu ninkan u ictiraafo bilmilki milki u ictiraafo jaxdahu inuu dafiru ka cabsaday arahana rahankii walijaarati kiradii faxiilatu markaa xiiladiisu waxa wey siduu uga badbixi lahaa arrintan uga badbaadi lahaa xalkeedu waxaa weeye an yaquula inuu dhaho in iddacaytaniyo haddaad igu sheegato haddaad sheeganayso aad igu sheeganayso milkan muطlaqan milkii laga ilaaqay laga sii daayey rahan iyo waxa weeye ijaaro falaa yalzamnii igu waajibi maayo tasliiman inaan kuu dhiibo waxaad igu sheeganayso wayna dacayta haddaad igu sheeganayso marhuunan shay rahan loo dhigayna fadkuru haddaba sheego liyujiiba saan kugu jawaabo waay nin baa gacanta ku haya shay marhuun ah shay rahan loo dhigay buu gacanta ku hayaa ama shay laga kireeyey ayuu gacanta ku hayaa dabeetana shaygaa marhuunka ah ama shaygaa laga kireeyey ayaa waxaa sheegtay ninkii iska lahaa wuxuu hi ninkan xoolahayga waga haystaa xoolahanu gacanta ku hay anigaa iskaleh qaadi hagu soo wareeji hadda shaygan waa shay urhaan dhigay o waa shay urhaan ugu dhigay ama waa shay u ka kireeyey ninkan muddacalayga markaa muxuu ku jawaabaya waxaa ku filan inuu jawaabta ku jawaabo oo u fiican had ya jeer inuu ku jawaabo laa yalzamunii tasliimu ninka waxuu igu sheeganayo iguma mutaysan inaan u dhiibo gurigan uu igu sheeganayo inuu iska leeyahay waajibgumaha inaan u dhiibo rahankan waxaanuu sheeganayo inuu iska leeyahay waajibgumaha inaan u dhiibo marka milkii u bambix maayo ninkan asagaa iskala dhihi maayo dhihi mahayaba ka aamusaya laakiin haddii uu ay taasi dhaafto ay taasi seegto oo ninkii milkii uu qiro dhao asagaa xoolahan iskaleh xoolahan uu igu sheeganaya asagaa iskale laakiin waa xoolo rahan uu igu dhigay ama xooluu iga kireeyey marka ayada laga yeeli maayo marka ayada ah laga yeeli maayo rahankaa uu sheegay iyo waxa wey kirada u sheegay illa inuu markhaati u keeno mooyaane maxaa alaslu cadamu alijaara walaslu cadamu maada cadamu rahan waa asla marba hadduu milkii u qiray ninka asaga askale soo maa kirana inuu kaa kiriyaa sheeganaysaa markhaati u keen baa lagu leeyahy kirada rahan baad sheeganaysaa rahankaa markhaati u keen haddaad keeni weydo bas ninkan xaqiisa ku wareejo rahankii meeshuu ka baxay kirada sheegatana meesha way ka baxday waa lagaa ila waa lagaa caqli badiyey dacwadii baa lagaa helay waa lagaa ilhelay dacwadu waa ilhelin somugi marka markanoo kale maxaa lagaa rabaa haddii aad ninka rabto inaad u qirto xaqan uu leeyahay laakiin aad ka cabsanaysa haddaad milki u qirto inuu inkiro waxa weeye rahankii oo shaygan ku rahandhigay ama kiradii kaa kiriya aad ka cabsanayso markaa xalku waa maxay xiladu waxa weeye inaad dhahdo warniyow hadaad milki muطlaq ah oo rahniga ijaaro laga sii daayey aad igu sheeganayso arigaasi waajib ma arigaasi ma qabto kuna dhibi maayo sheega aqna iguma dhigid waaad sheeganayso aqna iguma dhigid haddii laakiin aad igu sheeganayso milki marhuun ah ama milki mu'ajarood iga kiraysay de markaa sheegaan ku jawaabe iirso fuqahada xal bay ku samaynayaan fiqigu sidiisaba caqligaaga caqli kale kugu dari xalna wuu kuu samey markii dee arrinta ciidhi kugu tahay waad fahamte soo ma marka xal baa lagu siiyey waxaa la yidhi ninkii milki ha u qirin ee haddaad milki u qirto qaadigu hadhow wuxuu ku dhihi haddana maxaad xoolihiisa uga haysataa haddaad dhahdo rahan baan oga haystaana rahantii markhaati u keen baa lagu dhihi haddaad markhaati u weydana xolihi waa lagaa wareeji haddaad kala sheegatana markhaati u keen baa lagu dhihi haddaad markhaati u weydana xoolihi waa lagaa wareeji saa ha yeelina waxaad adaa war niyow xoolahan aad sheeganayso hadduu yahay milki mulaka haddaad igu sheeganayso oodan iga kiraynin oodan ii raahni haddaad sheeganayso taas sax maaha kaana yeeli maayo waajib waa inaan kuu dhiibo milki umaba qirinba markaas somaart milki munu qirinaya eh, meesha wuxuu ka saaray waxa weeye milki mulaqa ah, ayuu ka saaray waaya haddii laakiin aad igu sheeganayso milki marhuuna sheegan inaad iska leedahay laakiin rahan u yaallo ama waxaa weeye eh, aad iga kiraysa dee sheego aan kuu jawaabe waydadaca hadduu sheegto alayhi qofkii hadduu ku sheegto caynan cayn hadduu ku sheegto oo faqaal dhaho laysa hiya cayntani ma ahan lii mid aanu aska leeyahay aw mise hiya iyadu lirajul nin ba askale la arifa anan garanayn aw libni ama inankayga askale dafle inankayga yarba askale aw mase waqfun cala alfuqaraa fuqaradu waqf ku yahay aw masjid kada aw waqfun waqf ku yahay cala masjid kada masjidka hebel masjid hebel buu waqf ku yahay fala saxu muctamad waxaa weeye annahu shaani laa tansarif inaysan ka wareegaynin alkhusumatu doodii inaysan isaga ka wareegeyn walaa tunsacu laga siibaynin shaygii cayntii minhu asaga xaggiisa bal iska dhaafe yuxallifu waxaa dhaarin doonaa almudaci wax ku sheeganayey annahu asagu laa yalzamu inuusan ku waajibayn atasliima sheegan inuu dhiibo in tukun haddaysan jirin bayinatu markhaati wain aqara hadduu u qiro bihi cayntii la soo sheegay limucayanin qof mucayan oo xaadirin jooga yumkinuhu ay suroobayso mukhaasabathu inuu ninkaa yumkin suroobayso mukhaasabathu in lala doodo oo waa taxdiifu la dhaariyo su'ila waa la weydiinaya ninkaa fain sadaqahu hadduu ninkaa u rumeeyo u dhaho run buu sheegayaa xoolaha aniga askale saarat alkhusumatu khusumadii waxay u wareegaysaa macahu asagay khusumadii markaa u wareegaysaa wain kadaba hadduu beeniyana turika waa looga tegayaa shay cayntii fii yadi kan qiraya gacantiisaa looga tegayaa waqiila maya waxaa layidhi yusallam waxaa loo dhiibayaa ila lmudaci ilaa yadi lmudaci kan sheeganaya gacantiisaa loo dhiibayaa waqiila waxaa layidhi maye yaxfadu waxaa xafidi doona ilaalin doona alxaakimu xaakimkii ayaa ilaalin doona shaygan liuhuuri lmaaliki ilaa uhuuri lmaalikin ninkii iska lahaa ilaa uu ka soo muuqanayo wuxuu idhi nin hadduu nin kale ku sheegto cayn shaybu ku sheegtay xoolaha ninkan u hayo gaarigan maalan ama neefkan ama alaabtan anigaa iskale buuri dabeetana ninkii ayaa wuxuu ugu jawaabay xoolahan anuu mabalihiba xoolahan aad igu sheeganayso anuu mabalihiba ama maye nin aana garanayn baa xoolahan iskale oo i dhiibta ama waxaa iskale buu idhi inankaygii yar waxa weeye aan qaan gaadhin de inanka waxa wey dacwo laguma oogi karo asaga oo lalama doodi karo ama xoolahani waqaf bay ku yihiin masjidka fuqaraday waqaf ku yihiin ama masjid hebel ayay waqaf ku yihiin buui doodii ninkii may ka wareegeysaa mudacaleyga doodii may ka wareegeysaa maya dooddu sidaa kaga wareegi mayso maxaa yeelay mar hadduu shaygii gacanta ku hayo gacan ku hayntan waxay tusinaysaa milki waxaanuu sheegtayna milkiga ka saari m gacantiisa ka saari mayso qofkii uu u sheegayna istixqaaq ooma muuqdo waxaanu leeyahay masaajid baa iskale ama waqaf ku yahay ama kada waxaas wax muuqda maaha ama nin aan la garanayn ama ilmahayga yarka ah waxaas wax laga dhegaysanaya maaha haddaba qaadiga muxuu samaynayaa wuxuu leeyahay ninkan muddaciga ah ii dhaaro mudacigii baa wuxuu leeyahay ii dhaaro xoolahan aad gacanta ku haysa inaysan waajib ku ahayn inaad wareejiso waa hadduusan markhaati haysan wuxuu leya wa nin anu markhaati ma haysto adna waxaad leedahay xoolahan anu melihi ama nin kala iskale oona garanayn ama ilmahiga iskale ama waaba waqaf soo marid ama fuqaradu waqaf ku yahay iyo wixii la halmaamo ii dhaaro inaadan xoolahan aan waajibayna ku ahayn inaad igu wareejiso xoolahan inaad igu wareejisa ina waajib ku ahayn igu dhaaru leehay waxaa suuragal ah inuu dhaarti ka aamuso ama u qira dhici karta hadduu dhaarti ka aamusan asagaa la dhaaranaya cayntiina asagaa loo xukumaya ninkan muddaciga hadduuse u qiro cayntan nin xaadir ah meesha jooga ayuu yidhi ninkanaaba iskale nin beledkii jooga ayuu yidhi ninkaasa iskale nin hebel magaciisa uu shegay marka hore wuxuu asmaa lirajuli laa yacrifu hadda wuxuu nin hebel hebela oo magaalada nala jooga ayaa xoolahan igu sheeganaysa iskale ninkaana waa suuragal in lala doodo in la dhaariyana waa suuragal waa nin baaliq oo caaqila ah, oo dacwadii iman kara oo xaadiri ninkii baa la weydiinaya war xoolahan waxa weeye ninkan uu leeyahay adiga iska xoolahan ma mise melihiid baa hadduu dhan waa runtii aniga iskale xoolahan doodii ninkaa lagu sheegtay ka soo wareegaysaao ninkan uu yidhi asagaa xoolaha iskaleba doodii usoo wareegaysaa ninkaasaa maxkamadda imaanaya asagoo ninkan markaa dacwadii uu ku ogaya uu leeyahy ninkan xooluhu leeyahay waxa wey gacanta eh, waxa weeye eh, anigaa iskale saasuu leeyahay xoolahan anigaa iskale buu leeyahay kana markaa asagaa istifaacaya waaya haddii laakiin uu beeni u dhaho xoolahan uu ninka yidhi asagaa iskale anuu ma melihi xoolihii markaa gacantii ninkii muqirka ahaa ee ninkaa u qiray ayaa loo daynaya maslada waxay nagu so dhaaftay fii kitaab aliqraar nin hadduu dhaho xoolahan hebel baa iskale hebelkii inuu dhaho xoolaha melihi xoolihii gacantii ninkii muqirka ah ma loo daynaya ee xoolaha u qiray ninkaas mise waa laga qaadaya aqwaal baa kusugan aqwaashiba hadda halka ku sheegay wuu soo laba celiyey maslada marka mualifku sida muctamadka ah gacanta muqirka ah xoolihii loo daynaya qiil ba wuxuu leeya maya ninkan mudaciga ah ayaa lagu wareejinayaa maadaama nin kale uusan sheeganayn xoolaha iilna wuxuu le maye qaadigaa ka qaadayo asagaa xoolihii ilaalinaya ilaa ninkii iska lahaa xoolahan uu soo baxo wayn qara hadduu bihi shaygii waxa wey la sheeganayey liqaa'ibin nin maqan falasaxu muctamad waxaa weeye insiraafu اlkhusuumati dooddii ka wareegayso anhu waxa weye ninkan muqirka ahaa inay ka wareegayso wayuuqafu اlamru arrinkiina waa la joojinayaa xataa yaqdama ilaa uu ka soo galo alghaa'ibu ninkii maqnaa fain kaana lilmudaci kii wax sheeganaya hadduu u sugnaatay bayinatu markhaati qudiga waa loo xukminayaa biha markhaatigaasaa loogu xukminayaa wa huwa qadaagaasina waxa weeye qadaaun qado weeye calaa haa'ibin nin maqan lagu la dhaaranayaa macahaa bayinadaasuu la dhaaranaya wa qiila waxaa layidhi maye qadaaun qada weeye calaa xaadirin nin jooga waxa weeye wax lagu xukmiyey waaya wuxuu idhi haddii ninkii xoolaha lagu sheegtay u dhaho xoolahan anuu melihi waxaas kale nin maqan ninkiina wuu magacaabay magaciisa wuu sheegay doodii horta ninka way ka wadeegeysaa ninka way ka wareegeysaa maadaamuu yidhi xoolaha anuu mabalihiba nin maqan baa iska leh doodii way ka wareegeysaa asaga waaya dacwadii ma la fulinayaa maya waa la joojinayaa ilaa ninkii maqnaa uu ka yimaado waa haddiise laakiin ninkan uu hee markhaati uusan haysanin ninkan muddaciga hadduusan markhaati haysanin weeyaan ilaa uu ninkii maqnaa uu ka yimaado waa la sugaya haddii ninkan muddaciga uu markhaati haysto oo markhaatigiisii uu keeno markhaatigiisaa lagu xukminayaa oo shaygii asagaa lagu wareejinaya marka waxay noqonaysaa qadaa cala alghaa'ib waa inana soo dhaafto masaladaas iyadoo faahfaahsan alqada cala alghaa'ib waa inana soo dhaafto marka iyada maxaa laga rabaa ma bayinada keligeed baa lagu xukminaya maya bayinada keligeed lagu xukmin maaye waxaa laga rabaa ninkan waxa weye muddaciga inuu dhaafto oo uu dhaan raaciya sidayna soo dhaaftay inuu ninkaa maqan xaqaa ku leeyahay uusan ka cafinin uusan waxa weye iska bixinin xaqii oo weli sidii uu aqa ugu leeyahay sidaa inuu ku dhaarto weyaan maadaama ninkii uu maqan yahay yamiinul istidhaar baa la dhahao wuu ku xoojinaya sida horena usoo dhaartay iyadoo faahfaahsan waaya markaa saasa lagu xukminaya qiil baa wuxuu leeya maya qadaa cala alghaa'ib ma ahee waa qadaa calaa xaadir maxaa yeele doodu ninkan jooga ee u xaqa lagu sheegtay ayay doodu haysataa marka waa qadaa cala xaadir sidaa darteed inu ku dhaarto oon bah dhaar inuu raaciyo oon bah marka markuu leeyahy qadaa cala xaadir wuxuu rabaa qiilka inuu dhaho daar loogama baahna ninkan mudaciga ah maxaa qof xaadir haddii aad markhaati ku ogto daar looma baarin laakiin qof maqan haddaad daar haddaad markhaati u keento wax ku sheegato si markhaatigaaga lagugu xukmiyo waa inaad daar ku xoojisa maadaama ninkii uu maqan yahay usan isdifaaci karin ila hadduu joogo waxa laga yaba inu dhihi lahaa markhaatigan waxay ka markhaati kacayaan markii ninkan uu xoolahan ideymiyey laakiin ma ogo inaan xoolahan siiyey xoolihiisi waan u celiyey ama uu iga cafiyey inu wax sheegta laga yaba isku difaaco marka maadaama qofkii uu maqan yahay waa in daar lagu xoojiyaa wamaa shaygii qubila la aqbalo iqraaru cabdin addoon qiraalkii bihi shaygaa uu qiro wadaalika miaalka cuquubati sida cuquubadii weeye fadacwaa sheegashadu calayhi dushiisa ahaatay wa calayhi asagu maa lagu leeyay aljawaab inuu ka jawaabo wamaa laa wixii aan iqraarkiisa lagu aqbalaynina wadaalika miaalka arshin sida waxa weeye magdhowgii weeye facala sayidi sayidka unbuu saaran yahay mualifku wuxuu tilmaamayaa addoonka haddii wax lagu sheegto xaq haddii lagu sheegto goormuu asagu waxa wey dacwadda gelaya mar goormuusan gelayn wuxuu idhi addoonka wixii uu qiri karo ee qiraalkiisa la aqbalayo sida cuquubadoo kale cuquubada waa maxay maalan waxaa lagu sheegtay bini aadan xaqii ayaa lagu sheegtay xad baa lagu sheegtay maalan xadulqadaf baa lagu sheegtay ama qisaas baa lagu sheegtay waa xaq aadami ah marka iyo xuduudda ilaah xuduudda ilahi baa lagu sheegtay markaa dacwada asagay saaranta adoonka asagay dacwadii saaran tahay asagana laga rabaa inuu ka jawaabo maxaa yeel qiraalkiis baa la aqbalaya waa kay qaacidadu ahayd man malaka alinsha malaka aliqraar wamaa laa falaa waaya maadaamuu qiri karo cuquubadaas in lagu leeyahay wuu qiri karaa laakiin waxa aan la aqbalaynin inuu qiro sida maalan magdhow oo kale xoolaa lagu yeeshay buuri oo qof baan xoolihiisii ka baabi'iyey magdhow buu igu yeeshay buui de taa laga aqbali maayo qiraalka markaa dacwadaas waxay saaran tahay sayidka dacwadaasi waa dacwo sayidka lagu soogay ninkii addoonka iska lahaa maadaama addoonka uusan qiri karin waxaas asagaan laga rabaa inuu ka jawaabo maxaa yeele sayidkan ayaa iskale addoonkan dee maadaama addoonkiisu xaaladda tan uusan jawaabi karin oo qiraalkiisaba hadduu qira xataa la aqbalaynin wax macnoy samaynaysa dacwada inu gala ma jirto marka sayidkiibaa dacwadan laga rabaa inuu meeshii addoonkii u galo oo uu ka jawaabo wuxuu yidhi wamaa qubila wixii la aqbalay iqraaru cabdin addoon qiritaankii bihi shaygaas ka cuqubati sida cuquubadii fadacwa dacwadii calayhi addoonka meesaarantahu calayhi asagoo maa laga rabaa aljawaabu jawaabtii wamaa lahu waxaa khilaafkiisa la aqbalay nina ka arrin sida waxa weye magdhowii facla sayidii sayidkii umaa lagu leeyahay wallahu tacaala aclaa waclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed